أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف baabu marfuucaati الأsmاء asmaada kuwooda la godo yuu u baab yahay haadaa baabu marfuucaati الأsmاء asmaada kuwooda la godo baabkoodi weeyaan markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wاlmarfuucaatu waxa godan sabcatun waay luga alcarabiya markii laga reeba mabniyaadka waxa mucrabka oo marfuuca todobadan weeyaan alfaacilu faacilkii midkii wax sameeyey iyo wاlmafcuulu aladii lam yusama faaciluhu iyo wاlmafcuulu midkii wax lagu sameeyey aladii lam yusama faaciluhu faacilka haddii la gooyo mafcuulka booskiisa imaanaya icraabtii faacilka oo rafcadii oo godka godkaa la siinaya waa midka labaadkaas wاlmubtadau midka sadexaad weeyaan wkhabaruhu wa khabaruhu mubtadaha khabarkiisi weeyaan wasmu kaana wa akhwaatihaa wasmu kaana kaana isimkeeda iyo wa akhwaatihaa wasmu akhawaatihaa akhawaadka kaana walaalaheed isimkooda marfuucaatu kamid yahay kaana allaahu ghafuuran haddaad tiraahda allaahu ayaa loo jeedaa isimka kaas weeyaan wa khabaru ina ina khabarkeedaa kamida marfuucaadkii wa akhawaatihaa wa khabaru akhawaatihaa ina iyo akhawaadkoodii khabarkoodii ina isimkeeda ma aha ina khabarkeeda ina allaha ghafuurun haddii la yihahdo ghafuurun ah khabarkii ah iyo wataabicu lilmarfuuci midgodan midkii raaco wa huwa arbacatu ashyaa afar midkood waay afar afar afar shay waay annactu tilmaankii ama wasfigii wاlcadfu xariirintii laysku cadfo wاtawkiidu adkeyntii wاlbadalu ka bedelitaankii marka baabu lfaacili intaa waxaa loogu talagalay musanifka si fiican buu yeelo wuxuu ku leeyahay waxaa lagaa rabaa in aad tiraahdid maxaan ku iraahdaa waxaa la rabaa inaad kor ka xifdisid marfuucaadkii hadda waxaa la soo sheegay waxyaalihii asmaadii la godi lahay waa laguu soo sheegay laakiin asmaadii markii la goday goorma ay macnaha mutaysanay in la godo marka maanta marfuucaadkii isim godan haddaad aragtid fi luga alcarabiya toddobadaas midkood kama baxsano iyo wixii asiga shabaha fiiri marka qaacidadii si lagu soo aruuri arag toddobadii korka xifdi toddobadiiyo baabbaab bay kugu soo marayaan marka inaan kor istaagna ma u baahnin faacilkiisa uguma horeyni waa kana alfaacilu huwa alismu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluhu alfaacilu faacil waxaa la yihahdaa huwa اlsmu weeyaan almarfuucu ee la godo almadkuuru la sheego qablahu hortiisa ficluhu ficilkiisana uu ka horeeyo taasi ayaa muhima faacil intaadan horta tacriifiisa gelin waxaa muhima inaad geshid ood fahamtid faacil macnihiisa walidaalika haddaad macnaha faacilka samaysid waxa weeyaan inaad ka soo dhex baxsatid jumlo kastood ku aad heli kartaa faacil waxa weeyaan huwa almuujidu lilficli ficilka waxa sameeyo kaa weeyaan haddii aad sidaa kale garaweysid oo macnihii faacilka aad dareemi waas icraab keligiis laguma godaal wax badanaa iska godan laakiin faacil gaar ahaan waxa weeyaan huwa اladii waqaca minhu ficlu اfaacili faacilka huwa aladii waqaca minhu اlficlu ficilka qofka u ka dhaco yaa la yidhaahdaa haddaad tirahdid darabtu caliyan haddaad tirahdid fiiri ninka wax garaacayaa waa adiga weeyaan adiga marka faacil baa noqonay ta'daasaana kaa tarjumayso haddaad tirahdid saqط aljabalu jabalkii jamalu saqط aljamalu ritigi waa dhacay haddaad ficil weyaan ficilkaas waxbaa sameeyey jamalkii soo dhacay asigii dhacay baaba faacil hadana ah haddaa nabata zarcu zarcigiyaa soo dhashay soo dhalitaankaas uu soo dhashay ficil weeyaan asigaa faacil noqday marka wahaakada marka macnahaas u faham faacil huwa aladii waqaca minhu lficlu ficilka cida uu ka dhaco yaa la yiraahdaa marka saas u fahamtid kadib yaa lagu yihi wahuwa lismu weeyaan almarfuucu godan almadkuuru la sheega qablahu hortiisa ficluu ficilna uu ka horeey huwa lismu markii la yiriyey faacil ma noqon kara xaraf faacil ma noqon karo ficilna faacil ma noqon karo ilaa idaa qusida bihi lafduhu waa iska ma baabkaas hadda ma gaarin adiga laakiin muhim waxa weeyaan isimkii waxaa lagu leeyahay waa waa inuu faacilka isim horta noqdaa xarafna faacil ma noqdo ficilna faacil ma noqdo almarfuucu haddana waa inuu godnaadaa eh mid kordhigan faacil ma noqdo mid hoos dhiganna faacil ma noqdo laba waay almadkuuru qablahu ficluhu ficilkiisana in laga hor sheego ficilka waa inuu faacil ficil waa inuu ka hormaro maadaama aan iriyay likuli ficlin laabuda lahu min faacilin ficil kastoo dhaco waxa weeyaan waa inuu faacil meesha ka jira nin keligiis iska garaactama haddii la yidhaahdo yani haddii la yidhaahdo eh, fulaan baa la garaacay nin keligiis iska garaactama ma jira faacil waa inuu jira marka faacilkaas waa inuu ficil ka horeeya ficilkaas marka haddaad tiraahdo qaama caliyun min majlisihi marka ninka istaaga sameeyaa waay waa cali qaamo ficil aha ka horeyso yaquumu ficilka mudaaric ha noqdo maadi ha noqdo amar maa fi ay mushkila almuhim ficil inuu ka horeeya muhim ah haddii isimka uu hormaro oo zaydun ama caliyun qaama la yidhaahdo qaamadii markaas lama dhahayo caliyun waa faacil oo hormari lama dhahayo sidii sidii reer kuufiyin ay qabaan sida raajixa zayduntaas ama caligaas hadduu ficilka hormara mubtada licraaba waa noo imaa doonta ficilkiisa waa inuu ka horeeyaa faacilkii waa inuu ficil ka horeeyaa oo waxaa laleeyahy qaraa caliyun jalasa zaydun dahaba e, khaalidun waa kaa ficilkaasaa ka horeeya dahabadaas inay ka horeyso ama yadhabu inay ka horeyso jalasa e, muxamadun cala lkursiy jalasa ficilkaasaa inuu ka horeeya la rabaa ko marka faacil haddaad aragtid waa cumdat lkalaam faacil sidiisa lama xadfi karo ilaa in nin naaiba loo keeno oo naaibulfaacilka noo imaan doona mooye marka faacil waa inaa fahamtaa min cumdati alkalaam kalaamka cumdada buu ka mid yahay ficil iyo faacil ficil iyo naaibulfaacil mubtada iyo khabar hadal intaas uu ka kacaa sidiisaba sideedaba waxaad ogaataa luga alcarabiya waxay ka kacdaa ficil iyo faacil ficil iyo naaibulfaacil iyo mubtada iyo khabar luqada asaasigeeda intaas waa waxaan kale waxaa lagu magacaabaa fadla dheeraad weeyaan marka sidaas u garo faacilka inuu cumdo yahay ayib markaasuu ku yiri wahuwa calaa qismayni faacilkii laba qeybu u qeybsamaa dhaahirin wa mudmarin qismayni haddii laga bedelo dhaahirin wa mudmarin haddii kale dhaahirun alawalu dhaahirun wathaani mudmarun labadaasba waa la dhihi karaa haddaan wax la soo qadarin calىa qismayni daahirin wa mudmarin in la yihahdo wa faacil muuqda daahir ah iyo wa mudmarin mid qarsoon labadaas ay u qeybsamaan fadaahiru midka muuqday naxwa qowlika qowlkaada iyo wixii lahal ah waa qaama zaydun wayaquumu zaydun wa qaama zaydaani wayaquumu zaydaani ilaa aakhirih marka namaadij faacilkii wuxuu kuu sameeyey intii asmaadii shalay aan soo sheegnay oo dhan u faacil ka dhigay isim mufrada jamcu taksiir eh, jamcu lmuanathi saalim jamcu mudakari saalim kuwii oo dhan baa laguu soo ayaa miithaal lagaaga dhigay marka wax sii dhib badan ma aha hadda fiiri qaama wayaquumu maxaa u dhexeeyo ficilka marna qaamo u noqday ficil maadi marna wuxuu noqday yaquumu ficil mudaarica zayd labadii joor waa faacil zayd waa isim rajul min asmaaءi alcarab eh, sidii aniga igu dhacday markii aan naxwada bilaabay oo kale eh, sheekhi maanta dhan wax kasta zayd zayd zayd zayd unbuu leeyahay marka zayd waxaan u malaynay inay wax kalaba iska yihiin magac dadeed bu isan ahayn wax naxwada loogugu yimaado loogana taga ay tahay zayd waa magac oo sidii anaga hadda cali iyo maxamed iyo faarax iyo jaamic aan ula bixayna zayd carab magac la bixin jirtay waa waxaa layihi limaada naxwiyuuna yurakisuuna calaa zayd liwaxdahu waxaa layihi waa isimka saxaabiga keligiis oo qur-aanka lagu sheegay falamaa qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha zayd ninkaa keligiis saxaabiga min beyni asaxaaba ninka keligiis oo qur-aanka magaciisa lagu sheegay weeyaan marka sidaas tabarukan bismihi ama ama ama eh, tabarukan biwuruudihi fi lqur'aani alkariim unbay u tarkiisinayaane laakiin adiga inaad garan kartid oo qaama caliyun qaama khaalidun qaama cuthmaanu qaama ismaaciil inaad dhihi kartid aa la rabaa marka qaama zaydun zayd baa istaagay hadda fiiri zayd marka isim weeyaan waxaa u daliila calaamada ku jirto maxay kamid ahayd min calaamaati ismaa atanwiin zaydun maanta waa laba godan inay usim yahay taasaa u daliila eh. inuu godan yahayna damadaas hoostaa labaaba ka muuqata zaydun damadaas ficil waa ka horeeya almadkuuru qablahu ficlu qaamadaasaa ka horeyso maanta intaas keli a ah lagaa rabaa inaad fahamtid axkaamu lfaacil way badan tahay laakiin ahamu shay intaa inaad fahamtid baa la rabaa marka qaama ficil maadi ma qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi zaydun faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhirihi zayd muxuu noqda isim mufrada isim mufrad haddii in la goda la rabo maxaa lagu godayay damo fa ama damatu fatakunu calaamatan lirafci fi arbacati mawaadic fi ismi mufrad aan soo dhaafan wayaquumu zaydun wayaquumu alwaawu xarfu caطf alwaawu xarfu caطfin yaquumu ficlu mudaaricu marfuucu wacalaamatu rafci dama daahira hadda lagaama rabo yaquumu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi can الnaasib wاljaazimi waa kugu sii dheeraanaysaa marka bilowga horo ku kaaftoom yaquumu ficlu mudaaricu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhirih zaydu faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahira marka ficilki ama faacil ficil maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo waxba isku maa dhaamaan wa qaama zaydaani wayaquumu zaydaani fiiri markaan qaamo ciraabteedi zaydaani labadii nin oo zayd lagu magacaabay zaydaani iyo zaydaani zayd iyo zayd baa laysku magacaabay meeshaad dhihileed qaama zaydun wa zaydun aad dhihileed qaama zaydaani marka tahniya waay qaama alkhaalidaani jaaa alcaalimaani waa lamid marka azaydaani khaalidaani oo kale caliyaani oo kale muxamadaani oo kale ee caabidaani oo kale waa tathniya waay labadii nin oo zayd labadii zayd baa istaageen qaamadii craabteedii hore waay marka fiiri waxaa la rabaa marka faacil waa marfuuc maanta faacilkii wuxuu noqday isim tathniya ah tathniya maxaa lagu godi jiray inaad soo xasuusatid oo alifaa lagu godi jiray ina tiraa lagaa rabaa faacil waa marfuuc isimkan tathniya faacil dhacay taniye maxaa lagu godi jiray ma damaan lagu godi jiray mase alif alif baa lagu godi jiray azaydaani faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi lalifu niyaabata can idama liannahu muhanan wanuunu ciwadu can tanwiini fi lismi lmufradi qaama zaydaani wa yaquumu waad garta yaquumu iyo yaquumudii hore craabtahay azaydaani iyo zaydaanin isku craab leew ayib wa qaama zayduuna qaamadii hore leewa azayduuna nimankii zaydiin lagu magacaabi jiray baa istaagay saddex nin oo mid kastaba zayd lila ah laisku jamciye azayduuna oo layiri marka azayduuna faacilun zayduun muxuu yahay waa jamcu lmudakari saalim ko jamcu mudakari saalim maanta wuxuu dhacay faacil faacil waa marfuuc jamcu mudakari saalim maxaa lagu godi jiray waaw baa lagu godi jiray tahniyadoo kale ma ah marka waa kana ma la dhihi kara qaama zaydiina lama dhihi karo waxaa lagu leeyahy hadaa zaydiina tiraahda faacil yay dhacday jamcu mudakar saalim marka waaw inaad keenteed weeyaane inaad keenteed ma aha sidii aflaxa almu'minuuna qad aflaxa almu'minuuna aan kusoo miithaalin الزaيدون فاaciل مرفوع وعلاaمة رفعه الواaو نياaبة عن الضم لأنه جمع المذكر السالم wnuuni ciwad can tanwiini fi ismi mufradi wayaquumu zayduuna yaquumuna yaquumuda ciraab tahay azayduuna iyo azayduun labadaana isku ciraabo labadiba waxaa waay waa faacil waqaama arijaalu arijaal maxay tahay jamcu rajulin jamcan magaciis waa jamcu taksiir jamcu taksiir maxaa lagu godi jiray damaa lagu godi jiray maanta faacil u dhacay jamcu taksiir hadduu faacil dhahay maxaan ku godaynaa damo sidii zayda la craabtay qaamada waa craabteedii aلrijaalu faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhirihi aلrijaalu iyo zaydun isku icraab waaye kana waa un mfrad kana waa jamcu tagsiir laakin icraabta kulama duuna wayaquumu rijaalu yaquumu yaquumudii hore lcraabta arijaalu rijaalkay lcraabta wa qaamat hindun wa qaamad hindun gabadhii hindaeeda marka fiiri hinduntaas hadda calaamo ninkaan carabiga aqoonin magacan magac oo lala baxa ma aha anaga soomaalideenna inay nin tahay inay naag tahay qofki inuusan kala aqoonaa dhici karto laakiin ficilka fiiri ta'da ficilka la geli waxay daliil u tahay faacilkiisa inuu muanath yahay markuu mudakar yahay ficilka ta'da waa laga daynaa qaama zaydun qaama caliyun qaama khaalidun hadday dumar tahay ta'a la gelinaa qaamat zaynabu qaamat faatimatu qaamat hindun alale tadaas tadaas waxay calaamo u tahay calaa ana alficl calaa ana alfaacila aladii bacda alficli inamaa huwa muanathun kaasay daliil u tahay marka qaamat qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wa taa u calaamatu taaniih wax kalo looma keenin in lagugu tusiyo ficilkan faacilkiisa dumar inuu yahay keli ah loo keenay tadaas taadaas inay saas tahay wa qaalat ikhruj calayhina wa qaalat gabadhii waxay tiriyey alaleeyahay wa qaala ninkii wuxuu yiriyey marka qaama ficlu maadi mabniyun cala alfatxi wa taaw calaamatu taaniith hindun faacil marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira mufrad ayada waxay la tahay zayd iyo hindun isku craab waaye mudakar iyo muanath unbay kala yihiin isim mufraday isla yihiin labadaas wa taquumu hindun wa taquumu taquumu ficil mudaaric fiiri calaamadii ta'di meeshii ficilka maadi gadaa laga geliy qaamad la yidhi ficilka mudaaricna horeyaa laga geliy taquumu ta'daas horeyaa laga geliy marka ta'dii calaamada tusinaysay marnaba ficilka way ku jirtaa hadduu mudaaric yahayna hori baa laga gelinaa hadday maadi uu yahayna gadaalgelan qaamad qacadad samicad alaleeyahy haddii ay oo mudaaric yahayna taquumu taqcudu tasmacu alaleeyahay marka taquumu ficlu mudaaricun marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhiri hinduna faacilkii hore uu lamid yahay wa qaamat ilhindaani wa qaamat ilhindaani labadii gabdho oo hindaan lalahay baa istaageen hindun iyo hindun laba gabdhoo hindi hinda la yidhaahdo waa la ysku jamciyey qaamat ilhindaani ay noqotay marka qaamat alhindaani khalad waay wa qaamat ilhindaani aa laleeyahay maxaa dhacay ficilka qaamat buu ahay markii horo taadioo reeban aliftan laguma dhawaaqo tadioo reeban iyo laamtii ka dambaysoo reebanaa kulmeen carabigana iltiqaau saakinayn laba reeban ma kulmi karaan sida looga badbaado yaa taadii dumaraynta loola yimida lahoos dhigaa wa qaamatil hindaani marka qaama ficil maadi mabniyun cala alfatxi kow attaaw calaamatu taaniih waxaad leedahay maxaa loo hoos dhiga takhalusan min iltiqaai saakinayn laakiin hadda lagaama rabo attaaw calaama taaniih iska dheh alhindaani faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi alifu niyaabata can dama lanahu muhanan wanuuni ciwadu can tanwiini fi ismi mufrad hindaani iyo zaydaani isku icraab waay labadaas inaad isla fahamtidaa la rabaa gaayatu maa fi lamri zaydaani laba nin waa hindaani laba naag waa icraab ahaan waxba ku kala maduuno liannahu waxaan ku soo niriyey tahni oo dhan alifaa lagu godaa lagu kalama saarin tahniyada markay mudakar tahay iyo markay muanah tahay lagu kalama saarin labadi isku xugum waay wa qaamat ilhindaani wa taquumu taquumu taquumudii hore lcraab tahay alhindaani alhindaani lcraab tahay waa faacil iyo faacil ayib wa qaamat ilhindaatu alhindaatu maa jumica bialifin wataa in maxay ahayd waxa weeyaan jamcu lmuanath saalim jamcu lmuanath saalim waxa weeyaan jamcu lmuanath saalim waxa uu la craab yahay isimkii mufradka ahaa jamcu lmuanath saalim maxaad u craabaysaa qaama ficil maadi mabniyu cala اlfatxi wa taaw calaamatu taaniih waxaa loo hoos dhigay takhalusa min taqaa saakiniin alhindaatu faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhirihi jamcu muanath saalim markii in la goda rabo maxaa lagu goda jiray waxaa lagu goda jiray maxaan ku idhaha dama isimkii mufradka ahay iyo jamcu tagsiirkii iyo jamcu lmuanathi saalim iyo ficilkii mudaaric afartaas damaa lagu goda jiray kulligoodba marka jamacaan hadda alhindaatu iyo zaydun iyo arijaalu kuligeed marfuuc calaamatu rafci dama daahira macnihii unbaad kala ogaanaysaa kana jamcu man saalim inuu yahay kana jamcu tagsiir kana mufrad laakiin craab ahaan isku mid waayo wa taquumu lhindaatu ayadana taquumu waataan soo dhaafna alhindaatuna hindaati haddaan soo craabna faacil marfuuc calaamatu rafci dama wa qaamat ilhunuudu hunuud gabdhihii hunuud lalahay baa istaagay hindun iyo hindun iyo hindun oo laysku jamciye hunuud bay noqotay waa jamcu tagsiir oo dumar uu leeyahay sidii arijaal oo kale booskeeday joogtaa arijaal waa jamcu rajulin waa jamcu tagsiir oo rag uu leeyahay tanna waxa alhunuud waa jamcu taksiiray dumar leeyihiin waa kaaso mufradkii hindun ay hadi hoos dhigneed nuunteeni ay reebneed baa wax laga bedelo hadi waa la goda nuunti waa la goda tagsiirka saasuu ku yimid maa dala calaa akhara min ithnayni aw ithnatayni maca tagayuri suurati mufradihi baan tan soo niri marka qaama ficil maadi aw ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wa taa u calaamatu taaniih alhunuudu faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhirih marka alhunuud iyo arijaal isku icraab waa liannahu jamcu tagsiir leh wa taquumu lhunuudu waa lamid wa qaama akhuuka wayaquumu akhuuka kanna waxaa loo keenay asmaau lkhamsa asmaau lkhamsa maxay ahaan jirtay waxaa laleeyahay waxaa lagu godi jiray waaw hadday faacil dhacda marka waaw waa lagu qaama akhuuka walaalka qaamadii waa iska craabteedii akhuu faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi lwaawu niyaabatan can dama liannahu min alasmaai alkhamsa akhuuka akhuu mudaafu lkaaf mudaafu ilayh wa akhuuka asagana waa lcraab yaquum ficilkii mudan akuuka ayb wa qaama ghulaamii wa yaquumu ghulaamii waxa weeyaan isimkan waa nagu cusub yahay liannahu waa isim mufrad ah oo yaa lmutakalim loo idaafay ghulaamii wiilkayga kitaabii aniga kitaabkayga beytii gurigayga caynii ishayda ra'sii madaxayga yadii gacantayda thawbii haddaa la yidhaahdo isimkaas waxaa la yihahdaa mudaaf ilaa yaa lmutakalim icraabta kama muuqanaysa waa lagu qadaraya hadda musanifku waxay ahayd inuu noo miithaaliyo hadda zayd iyo zaydaan icraabtii oo ka muuqata ahayd inuu yiraahdo mathalan qaama muusa oo kale muusa faacil marfuucu calaamatu rafci meeshii dama daahira laga dhignayo dama muqadara cala alalifi manac min atacaduru marka kaas hadda wuxuu yihi tashiilan ninka ardayga ah, kuwa fudfududa horta marka hore loogaga bilaabay marka qaama ghulaamii hadda fiiri waana faacil faacilna waa godnaan jiray haddana isimkan hoos dhigaa ka muuqato qaama ghulaamii marka fiiri ghulaamii marka ishkaala imaanayo markaasaa lagu leeyahay isim kasta oo yaa-ulmutakalim loo idaafeeyo wuxuu raba ha icraabnaadee aakhirkiisa waa la hoos dhigaa sababta keenaysane ya-daas oo yaa-ulmutakalim in la yidhaahdo ma aqbalaysa ilaa waxa ka horeeya in la hoos dhiga maahine ama ha godnaadeeno oo marfaacil ha noqdo ama mafcuul ha noqdo ama eh, maxaan ku irahdaa majruur ha noqdo hadda fiiri qaama ghulaami faacila soa waa hoos dhigan yahay ra-aytu ghulaami haddaa tira mafcuula waa hoos dhigan yahay maratu bghulaami hadaa tiraahda waa hoos dhigan yahay ghulaamka waxaa wiil yarna waa lagu magacaaba oo khaadim ah adoon laleeyahayna waa lagu magacaaba ayib marka fiiri qaama ghulaami qaamadii craabteedii isma bedelayso qaama ficil maadi oo dhan ficlu maadin mabni cala اfatxi laa maxala lahu min alcraab gulaamii faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun muqadaraة calaa maa qabla yaai اlmutakalimi manaca min duhuurihaa muraacaatu tanaasubi ama manaca min duhuuriha xarakatu tanaasub waxaa la leeyahay manaca min duhuurihaa xarakatu tanaasub macnaheedu waxa weeyaan hadda gulaamun ou ahay qaama gulaamun asoo faacilho sidii zaydun ou la ciraab ahay laba god asoo aakhirkii saaran yahay yaa yaa lmutakalima soo xariirsatay markaasaa laleeyahay dammadii gulaamun ku jirtay miimkii ay ku qadaran tahay sideedii way u joogtaa liannu isimkii faacil waa sideeday u joogtaa laakiin gaayatu maa fi lamri lafdi ahaana loo hoos dhigay iyadoo ya-daas loo ilaalinayo waxay doonayso waxa ka horay in loo hoos dhiga ah marka inay kuwa adagtaha dhici karta dhib male marxaladan in waad iska dhaafi karta ulaami faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi oo miimta ah manaca min duhuurihaa xarakatu tanaasub aw manaca min duhuuriha tanaasubu yani tanaasubka oo ya-da waxa uu munaasabaynaya awgeed yaa ilaalinayso ya-daasaa waxay doonaysaa wixii ka horreeya in lafdi ahaan loo hoos dhigo laakiin macno ahaan waa godan yahay saas waay wayaquumu ghulaamina waa lamid ghulaamidaas haddaad marxaladan dib isaga dhigtid dhib ma laha mar badan ay kusoo mari doontaa wاlmudmaru ithnaa cashara faacilki maxaa idhi wa calaa qismayni ظaahirin wa mudmarin daahirka waa ka muuqda hadeertaan zayd iyo zaydaani iyo hindaani iyo hinduun iyo wixii dhanay wax muuqda waay mid mudmar ahaa jiro waa kana wاlmudmaru اthnaa cashara mudmarkana laba iyo toban waay naxwu qawlika yaa ka mid ahoo darabtu wa darabnaa darabtu waan garaacay adigii ta'daasaa faacil wa darabnaa waan garaacnay wadarabta waad garaacday nin yahow wadarabti naag waad garaacday wadarabtu maa labadiina waad garaacdeen laba nin iyo laba naag isku farqi ma isku mid weeyaan wadarabtum raggiina waad garaacdeen wadarabtuna dumarkiina waad garaacdeen wadaraba ninkii maqnaayaa garaacay wadarabat naagtii maqneedaa garaacday wadarabaa labadii maqnaayaa garaacay wadarabuu labadoodii eh, maya wadarabuu raggii badnaay oo maqnaayaa garaacay wadarabna dumarkii badnaay oo maqnaayaa garaacay intaas waa shan laba mutakalim ah oo darabtu io darabna labada qofoo iska hadlayso io shan mukhaatab ah io shan kheyba ah laba iyo tobanka saas waay marka hori baan kugu soo ecraabay ficilka haddii uu taa-ulfaacil ama la xariisato waxaase ka fiican damiiru rafci mutaxarik in la yidhaha sidii nuun u soo galo darabna haddii la yidhahda nuuntaas ta ma aha waana faacil marka waxaa la yihahda damiiru rafci mutaxarik marka fiiri hadda macnihii inaad fahamtidaa la rabaa meeshii la dhihi lahaa adiga mathalan magacaada waxaa la yidhahdaa ismaaciil daraba ismaaciilu ismaaciilaa garaacay la dhihi lahayd yaa darabtu anigaa garaacay taadaas waxay qarisay magacaadii ayada damiir baa looga magacaabay lannahaa waxa weeyaan admanat ismaka wa cubira can ismi bihada damiir isimkaadi meeshii la sheegi lahaa damiirka loo soo bedel qaatay laakiin fiiri macnihii faacilkii waa joogaa darabtu anigaa garaacay marka macnaheedi waxaa weeyaan ta'daasaa faacil noqotay waxaa damiir loogu magacaabay ficilkii waa isimkii oo waa la asturay lama sheegin waxaa bedelkiisa la keenay wax oo almucabir can dalika اlism isimkaas wax cabiri kara oo darabtu ta'da marka ta'daas hadda maanta darab fiiri hadda ficilkoo dhan darab markii laga reebo daraba iyo darabu labadaas markii laga reebo inta kale darab ficlu maadin mabniyu calى الsukuun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik ay kulligood wada leeyihiin kulligood inta bacda ay reeban tahay markii daraba iyo darabuu laga reebo inta kale laba iyo tobanka ah darab aa ku wada jirta ficilkii waxaa asalkiisii waataan saaka soo sheegayna daraba yuu ahay maadaama damiir oo faacil ah oo mutaxarik ou la xiriirsaday yaa ficilka aakhirkiisa la reebay karaahata tawaali lamhaal wax isku mid ah inay wada xiriirsadaan nicid la nacaya awgeed yaa ficilka aakhirkiisa loo reebay marka kulligood hal mar isku wada qabo darab oo dhan ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci lmutaxariki intaas waa dhamaysay marka tadii tu daadeedii faacil mabniyu calى اdami fi maxali rafcin waxa weya ninka mubtadia ah waxaa dhibayo waxa ila ninka waxaa la yidhaahdaa eh, laa yacrifu shawqa ila man yukaabiduhu jacayl ninkii ay kusoo dhacay unbaa yaqaano ninkii naxw asigoo dee mubtadi soo maray wuu wada yaqaanaa darabtu hadda waxaa ardaygii mubtadia ah ku adkaanayso ta'di waaba godan tahaye ma faacil marfuucu calaamatu rafci dama daahira ma layska yiraahdo meeshii mabni maxaa loo leeyahay waa ishkaal meesha ku imaan kara waxyaalaha ardayga waswaaska badan ku dhalinaysa laakiin waxa weeyaan damiir hal xaraf hadda fiiri halkaas xaraf isimuu ka taagan yahay wixii hal xaraf ama laba xaraf ku yimaado isimba ha ahaadee sidii xuruufta mabni looga dhigay baa loogaga dhigayaa oo waxaad leeyahy xagga wadciga ama dejintuu xarafka ka shabahay marka darabtu wa taau faacil marfuuc lama dhahayo mabniyun cala dami fi maxali rafcin liannahu waxaa imaanayso darabta haddana laleeyahay adigaa garaacda tadii fiir faacil waay faacilkii waxaa laleeyahay wtaau faacil mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin marka shayga mabniga ah xarakada saaran lama fiiriya meesha uu yaalaa la fiiriya ta'daas maxay taalaa meeshii faacilki faacilna wuxuu ahaan jiray marfuuc fii maxali rafcin maanta intaas iska xifdi yani shay-an fa shay-an bay kuu soo dhici doontaa hadda musanifka mabniyaadkii baab uma khasisin baabka oo hadda aan loo sheegin annaga ma u khasisi karno waxaa kugu imaan doonta kutubta soo imaan doonta biidn illaahi tacaala baabulmabniyaati wax la binaynaa baabkooda kuu imaanay markaasaad aada u garan doontaa marka darabtu tadi faacil mabniyu cala dami fi maxali rafcin darab ciraabteedii hore waa naadina waxaad leedahay anagaa garaacnay fiiri adiga naa inay faacil tahay macnihii ximbaarsan tahay naa faacil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin naadiya faacil darabta darab waa ciraabteedii tadiina walfaa ta damiiru mutasilu mabniyu cala alfatxi fi maxali rafcin faacil ama wtaau faacil mabniyun cala fathi fi macal rafcin ikhtisaaran darabti gabar yahay adaa wax garaacda fiiri tadi faacil waay darab waa darabti ciraabteedii waay wataau faacil mabniyun cala alkasri fi maxali rafcin kulligood fi maxali rafcin darabtumaa darab waa ficilki tumaadi isku qabo tumaa faacil mabniyun ama damiiru mutasilu mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin adoon kala qaadqaadeen hadhow waxaa lagu imaan doonta tadaa faacil xar miimka xarfulcimaad weeyaan aliftana waxa weeyaan calaamatu tathniya darabtumaa labadiinaa garaacdeen marka tadaasa xaqiiq ahan faacilki ah miimta waxaa loogu keenay aliftaas oo loo keenay inuu faacilka laba yahay yaa ku istaagayso liannahu tacdi oo hadeertaan iyo alif ma xariirsan karaan darabtuwa lama dhihi karo marka laakiin hadda adiga marxaladan tumaadi faacil le iska dheh wa darabtum darabti waa ciraabteedii tum waa faacil ama damiir mutasil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin darabtum isku qabo miimkaas xarbu calaamatuljamci waxbaha dhihin wa darabtunna darab ayadana waa ciraabteedii hadii aad rabtid taadin waa damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxal rafcin wanuun calaamatu jamci niswa haddii kale tunna faacil mabniyun cala fathi fi maxali rafcin hadda iska dha marxaladan wa daraba ninkii maqnaay wa daraba bimacnaa huwa a meesha ku jirto marka fiiri daraba maanta daraba ficil maadi mabniyun cala alfathi asalkiisuu kusoo noqday waalfaacilu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiru huwa daraba huwa wa darabat daraba ficilun maadin mabniyun cala alfatxi wa taaw calaamat taaniih wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiru hiya wa darabaa daraba ficlu maadi mabniyu cala alfatxi wاlalifu faacil damiir mustatir ma dhehaysid waaba joogaaba darabaa labadii maqnaa garaac aliftaas a ka joogto wاlalifu faacilu mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafcin wdarabuu darabuu darabuu ficlu maadi mabniyu calى اdami liitisaalihi biwaaw اljamaca saaki waatan soo sheegnay saddex xaal u leeha niri wاlwaawu faacilu mabniyu calى الsukuni fi maxal rafcin ama wاlwaawu damiiru mutasilu mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin faacil labadaas mida dambaa sax wاlalifu litafriiqi farqa bayna waawi اlmufradi wa waawi اljamci hadda macnaheeda anaga inaan waktiga isaga qaadna maha iska dhaaftaas wadarabna darab ficlu maadi mabniyu calى الsukun liitisaalihi bdamiiri rafci اmutaxariki wاnuunu damiiru mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafcin faacil nuun niswa wa darabna naagihii maqnaaya garaacay marka faacilkaas labadaas qeybu u qeybsamay marka waxaad fahamtay faacilka marfuucaad inuu ka mid yahay inuu ficil ka horeeyo waxaa muhim oo lagu ishaaray oon hadda carabkana lagu adkaynin ficilka faacilkiisa dumar hadduu yahay ta oo calaamatu taaniith la yidhaahdaa la raacinaa hadduu ficilka faacilkiisa mudakar yahayna tadi waa laga dhaafayaa qaama zaydun iqaamat hindun intaas faacilka ha u dhaafin axkaamtiisa kale taأtiika tibaacan fi اlkutub اlqaadima biidn اllahi tacaala ayb baabkanan ku darayna adiga intaa waa ku joogsan kartaa darsi ahaan baabu اlmafcuuli اladii lam yusama faaciluhu haadaa midkan baabu اlmafcuuli midkii wax lagu sameeyo baab u yahay aladii mafcuulkoo lam yusama faaciluhu faacilkiisi aan la magacaabin faacilkiisii lama magacaabin ayb marka waxa weeyaan ficil baa dhacay faacilkiina waa la waayey mafcuulkii mansuubka inta lasoo qaado aabooskii faacilka la keenaya waxaa leeya faacil lagama maarmi kara imaa isaga inuu joogo haddii kale ciddii meel ku gaarsiin laheed inay joogto markaasaa faacilkii waxaa lala imaanayaa oo eh, mafcuulki ayaa la keenaya booskii faacilki markaasaa icraabtii asiga mafcuulka saarneed oo kordhigeed inta laga qaado yaa shaatigii faacilka loo gelinayaa icraabtii waxaa la siinayaa faacilkii icraabtiisaa la siinayaa marka macnihiina mafcuulow ka yahay lafdi ahaanna faacilkiibuu u taagan yahay laba marka laba shaqo isku qabtay sidaasaa la rabaa marka fiiri wuxuu ku yidhi wa hwa weeyaan almafcuul naaib faacilna waa la yidhaahdaa almafcuul اladii lam yusma faaciluhuna waa la yidhaahdaa wa hwa mafcuul wahwa mafcuulkii oon faacilkiisa la magacaabin alsmu weeyaan almarfuucu ee la godo aladii isimkoo lam yudkar aan la sheegin macahu maca almafcuuli faaciluhu faacilkiisi aan lala sheegin a tamaam faacilkii baa maqan marka horta waxaa isweydiin eh faacil waa cumdeesee lagu waayin karaa markaasaa lagu leeyahay waxa weeyaan laba sabab mid ubaa keeni karto laba sabab maanta u qaado asbaabta faacilka loo goynay waa waa badan tahay laba oo cumde ee qaado in faacilkii laga jaahil noqdo nin baa yimiday gurigiisa caawi tuug baa inta u soo dhaca alaabta ka qaatay marka muxuu leeyahay ninkii heblow baad alaabta iga qaaday mau dhihi kara hadduu yaqaano ninkii ka qaaday wub iska celilahay soo faacilkii oo wax xaday oo alaabti qaato faacilka lamaba yaqaanba marka maxaa laleeyahay suriqa almataacu mataacdi waa la xaday faacilkii waa la goy awal ahayd waxay ahayd saraqa allisu almataaca tuugii wuxuu xaday alaabti markaasaa markii la yaqaani tuugi waa ma ogtahay hadda waxaa la arkay alaabtii oo xadan cid xadan lama yaqaano marka maxaa la leeyahay suriqa almataacu alaabti waa la xaday fiiri almataaca oo mafcuulka ehda inta lasoo qaaday aabooskii faacilka la keenay markaasaa godaalkii faacilka ou lahay aa la goday marka macnihiina mafcuulow ka yahay oo suriqa almataacu mataacdi waa la xaday matacdi haddii la xaday macnaha mafcuulay noqotay waxba ayadiiaba la qaatay marka wixii wax qaataa faacil wixii la qaatay mafcuul waay matacdi waa la qaatay marka waa mafcuul waay tahay laakiin icraab ahaan godaal baa saaranoo booskii waxay joogtaa faacilka waxa li mafcuul waa laga maarmi karaa faacil lagama maarmi karo booskiisi waa in la yimaada marka xudifa alfaacilu liljahli canhu maba waaba laga jaahil lamaba yaqaano ama waxaa loo xadfaa lilcilmi bihi waaba layska yaqaanaabo marka fiiri wakhuliqa alinsaanu daciifan hadda insaankii waxaa la abuuraa layidhi marka faacilkii oo wax abuuray waa layska gooye liljahli canhu ma aha laakiin lilcilmi bihi intaad dhihi lahda wakhalaqa allaahu alinsaana daciifan yaa wakhuliqa alinsaanu leyiri lanna waxaa la ogyahay laa khaaliqa ila allah wax wax abuuri karoon ilaahay ahayn maba jirabo hal min khaaliqin hayr اllah allaahu khaaliqu kulli shayin marka in lafdiga isku sii dheeraysad laa daaciya lagu leeyahy marka faacilka iska gooy oo mafcuulkii meesha yaalla craabti keen marka asbaabta loo gooyo faacilka oo booska mafcuulu bihiga markaa loo keenay waxa weeyaan in faacilkii aan la aqoonin ama aqoontiisa inay waadix iska taho in la sheegaba aan loo baahnayn labadaas hadda maanta qaada si aad ugu meel gaartid keli ah markaasuu musanifku wuxuu ku yidhi wahwa naa'ib ulfaacilkii alismu weeyaan almarfuucu la godo alladii isimkoo lam yudkar macahu waxaa fiicnaan lahayd wa wahwa almafcuulu alladii lam yudkar macahu faacilhu inuu yidhaahdo mafcuulka aan faacilkiisa la sheegin ficilaa la sheegay faacilkii baa la waayey mafcuulkii oo kordhigana lasoo qaadaha meeshii booskii faacilka la keenay dayb kaas weeyaan asbaabta loo xadfana waa kuu sheegay wax ka mid ah markaasaa waxaa la leeyahay sayna isugu darsoomin waa in la keenaa calaama lagu garan karo isimkan marfuuca asalkiisa mafcuulu bihi inuu ka yimid uusan faacil xaqiiqi ahayn calaamo waa in eh, ay meesha ku jirtaa calaamadii waa waatana marka fa in kaana alficlu ficilka haddii uu yahay maadiyan ficilka faacilkiisa la goy hadduu maadi yahay marka maxaa la samaynaa duma awaluhu awalkiisa waa la godaa wa kusira waa la hoos dhigaa maa qabla aakhirihi xarafka ugu dambeeya kan ka horeyna waa la kordhigaya xarafka ugu dambee kan ka horeyn waa la hoos dhigayaa ayib fiiri markaan awal waxay ahayd daraba caliyun khaalidan saasay ahayd daraba ficil maadi sidii wawaritha sulaymaanu daawuuda aan u niri daraba caliyun khaalidan marka waxaa la arkay maanta khaalidoo iska yaaloo garaacan wax garaacayna lama yaqaano markaasaan leenahay faacil waa la garan layahay maxaa la sameynaa khaalidka soo qaad haddii khaalid lasoo qaado oo booskii cali la keeno daraba khaalidun la yiraahdo waxay u ekaanaysaa faacil xaqiiqi inuu yahay oo ninka wax garaaci inuu yahay asigaba aan la garaacin annagana waxaan rabnaa khaalid inan keenna booskii cali macnihii mafcuulkana uu ka muuqdo faacilkina ciraab ahaan u qaataan rabnaa markaasaa waxaa layihi sida sidaa loogu ogaado haddii ficilka faacilkiisa uu joogo ficilka wax laga bedeli maayo daraba samica khaalidun qara'a caliyun sidaa ficilka lagu dhaafa haddii faacil la gooyey meesha uu yahay ee mafcuulkii booskiisa la keenay ficilka wax in laga bedelo waay markaasaa lee ficilka hadduu maadi yahayne duma awaluhu wa kusira maa qabla aakhirih daraba marka awalkii god du dheh koow maa qabla aakhirka xarafka ugu dambeeya badi maxaa ka horeeya racda racdina hoos dhigo duriba duriba khaalidun baa la garaacay khuliqa sumica duhiba ukila wahaakada ficilka hadduu thulaathi yahay oo maadi yahay haddii faacilkii la waayo oo mafcuulu bihi booskii faacilka la keeno ficilkaas saasaa wax looga badalaya marka ficil kasta awalkiisa godan yahay xarafka u dambeeya kan ka horeeyana uu hoos dhigay haddii aan aragno waxaan u fahmaynaa midka ka dambeeyo marfuuca faacil xaqiiqi maha ee mafcuul waay marka haddaa tidhaha duriba khaalidunaan la garaacay macnihiina mafcuulow ka yahay oo darbigiiyaa ku dhacay lafdi ahaanna faacil buu ka yahayo waa kan godano hadda ma kor dhigno laba shaqo isku qabana mafcuulnimadina way ka muuqataa ficilka wax laga bedela awgeed maxaan ku iraahdaa faacilkiina booskiisu istaagay oo waxa weyaan waa kan hadda godan marka duriba khaalidun baa la garaacay fa in kaana alficlu maadiyan ficil maadi hadduu yahay duma awaluhu awalkiisaa la godaa wa kusira waxaa la hoos dhigaa maa xaraf qabla aakhiri xarafka ugu dambeeya kan ka horeeyo duriba sumica ukila sidaasaad leedahay ayib wa in kaana mudaarican mudaaric haddii uu yahayne duma awaluhu awalkiisaa la godaa wa futixa waxaa la kordhigaa maa qabla aakhirihi xarafka ugu dambeeya kan ka horeena waa la kordhigaa marka fiiri yadribu ou ahay yadribu caliyun khaalidan you ahay caligii waa la waayey ficilkana mudaaric waaye awalkiisa god horta yud dheh koow yaadi waa la goday ficilka maadi meeshuu qabla aakhirka hoos dhignayne kan ka kordhig yudrabu khaalidun yudrabu yusmacu yu'kalu yudhabu yuqra'u yuxfadu saasaad leedahay ficilka hadduu mudaaric yahayne faacilkiina la waaye mafcuulkii booskii faacilka la keeno waxaad samaynaysaa awalkana ka god xarafka ugu dambeeya kan ka horeyna kordhig yudrabu saasaad leedahay ayib hadda marxaladan intaas ma dhaafinayno ficilka maadiyaa wuxuu yahay haddii uu taau lmutaawaca ku bilowdo ama hamsat lwasli xaraf kale loogu daraa godaalka kanka hore keligiis laguma kaaftoomayo laakiin taas maanta ma aha way ku imaan doontaa laakiin labadan xaalo sida guud ficilka hadduu maadi yahay mabni lilmajhuulna ou yahay faacilkiisi la gooye waxaad samaynaysaa maxaan ku irahda awalkana ka god maa qabla aakhirkiisna hoos dhig mudaaricana waxaa weeyaan awalka waa iskala mid maa qabla aakhirin kordhig markaas wa huwa calaa qismayni mafcuulka faacilkiisa aan la magacaabin laba qeyb waay dhaahirin wa mudmarin mid dhaahir iyo mid mudmara fadhaahiru naxwu qowlika weeyaano duriba zaydun wa yudrabu zaydun wa ukrima camrun wa yukramu camrun sidaas weeyaan fiiri markaan duriba zaydun hadda fiiri awalkii waa la goday maa qabla aakhirkana waa duriba zaydun marka hadda miithaalkaas laba u kugu kaaftooma isim mufrad uu kugu miithaaliyey duriba ficlun maadin mabniyun lilmajhuuli kii hore waxaw daraba ficil maadi mabni cal fatxun baa iska aheed waay kan mabniyu lilmajhuuli macnaha waxa weyaan ficilkan ciduu ka dhacay lama yaqaano majhuul saasaa loogu magacaabay duriba ficlu maadin mabniyun lilmajhuuli mabniyun cala alfatxi zaydun faacil ma dhehaysid naaibu faacilin marfuucu wa calaamatu rafci dama daahira zaydun naaibu faacilin marfuucu wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi wa yudrabu zaydun yudrabu ficlu mudaaricu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahira fi aakhirihi zaydun naa'ibu faacilin marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi wa ukrima camru iyo duriba zaydun isku ciraab ukrima ficil maadi iyo duriba ficil maadi mabni lilmajhuul mabni lilmajhuul cmru naaib faacil marfuuc zaydun isku craab wa wa yukramu camru yudrabu zaydun isku craab waay marka hadhow ha noqonin aniga duriba zaydun aan craabteeda aqaanaye laakiin ukrima camrun ma aqaana camraa la karaameeyey ciddii karaamaysa lama yaqaana asigoo dharka u libisan lacagna jeebka ugu jirtaa la arkay waa la karaamay baa lagu leeyahy laakiin laa tadri man aladii akramahu marka hadda sidii faacilkii oo kale isim mufrad unbuu kugu mithaaliyey hadday tathniye noqoto duriba azaydaani wa yudrabu azaydaani haddii jamcu tagsiir noqoto duriba arijaalu wa yudrabu haddii jamcu muanasaan noqoto duribat ilhindaatu wa tudrabu sidii faacilkii hadda aan sheegnay labaatankii mithaal baa dabakacisa haddii uu ah, maxaan ku irahda jamcu mudakar saalim duriba azayduuna wyudrab الزayduuna duriba akhuuka asmaaء اkhamsadii wayudrabu akhuuka faacilkii intuu ahay bay noqonaysaa hadda waxaa lagugu mithaalay hal shay keli ah asoo mufrad ah laakiin naaibfaacilkii mufrad u noqon karaa mufrad muanath hadduu noqdo duribat hindun gabadhii hindaheeda la garaacay baad leedahay duribat hindun wa tudrabu hindun ayaa la garaaci ama la garaacaya waa sidaas waay duriba ghulaamii wa yudrabu ghulaamii naaibu faacil unbaad ku daray craabta intii kale waa sideedii faacilka sida loo ciraabay isimkii azaydaani faacil ma lahayno naaibu faacil marfuuc calaamatu rafci alifu niyaabatan can dama lianahu muhana intii craabti wax kalama duuno meesha faacil kaleed naaibu faacil intii mithaal ahayd keen ficilkana sidaa wax uga badel keli ah ayib markaasuu ku yiri wاlmdmaru naa'ibu faacilka mdmarka ithnaa cashara weeyaan asna waa laba iyo tobankii naxwu qowlika duribtu waa lay garaacay adoo iska hurdaay yaa nin intuu kuu yimid u afar kaala kacay markaasuu nuluuq kaala wareegtay adoo oynaha lagu yimid war maxaa kugu dhacay duribtu waa lay garaacay ad cid ku garaacday ma taqaanid fiiri marka awalkii hore darabtu adaan wax garaacday hadda maanta waxaad aragtay cid ku garaacday mana taqaanid marka maxaa leedahay duribtu marka duribtu haddaan icraabno inta kale uma baahnin inaan ku celcelino waxaan leenahay durib ficlun maadin mabniyun lilmajhuul mabniyun cala asukuun liitisaalihi bidamiir rafci lmutaxariki wa taau naa'ibu faacilin bas meeshaan faacil ka leh naaib lfaacil le ka dheh wa taau naa'ibu lfaacil inta kale waa isku mabniyun cala mabniyun calى dami fi maxali rafcin bas haddaa tiraa wataau damiiru mutasilu mabniyun calى dami fi maxali rafcin liannahu naa'ibu faacilin icraab dheer waay ayadaasaana saxa laakiin ikhtisaaran waxaa looga bedelan karaa wataau naaibu faacil mabniyun calى dami fi maxali rafcin aadna ogaatay damiir inay tahay oo naaib faacil meeshid faacil kale inta kale icraabtoodii faacilka bay lamid yihiin ficilka waxa weeyaan hadduu keligiis yahay oo kordhigan yahayna duriba ficlun maadin mabniyun cala alfatxi ficlun maadin mabniyun lilmajhuul wa huwa mabniyun cala alfatxi hadduu reeban yahay durib uu yahay waxa ka dambeeya ay taa oo mutaxarig ay tahay durib ficil maadi mabniyun lilmajhuuli wa huwa mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiir rafci mutaxarik aad leedahay marka tumaa iyo maxaan ku iraahdaa tum iyo tunna kulligood waxaa weeyaan naaibu faacil meeshii faacilka aan ka niri bedelkiisii naaibulfaacil baad leedahay duriba garaaca waa duriba ninkii maqnaa waa la garaacay duriba ficlu maadin mabniyu majhuul waa mabniyu cala fatxi wa naaibu lfaacil awal waxaan soo niri walfaacilu damiiru mustatir inta waxaan leenahay wa naaibu lfaacili damiiru mustatirun jawaazan taqdiiru huwa duriba huwa wa duribat hiya duriba adgoonu craabisaa wataaw calaamatu taniith wa naaibu lfaacili damiiru mustatirun jawaaza taqdiru hiya wa duriba duriba ficlu maadi mabniyu majhuul naaibu faacili meeshin wlalifu faacil ka lahayn naaibu lfaacili mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin wa duribuu duribuu ficlu maadi mabniyu wa huwa mabniyu calى dam litisaali biwaawi اljamaaca wa waaw اljamaacati naaib اfaacili mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin waxaa saxna wlwaaw damiiru mutasilu mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci naaib faacil ina saas u dabagedisin w duribna durib ficlu maadi mabniyu lmajhuul mabniyu calى الsukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki nuunta oo niswada ah iyo taada oo faacilka isku ficilka isku miday ka yihiin wnuunu naaib faacili wnuunu niswa naaibu lfaacili eh, mabniyun cala lfathi fi maxali rafcin ama wanuunu niswa damiiru mutasilu mabniyun cala lfathi fi maxali rafcin naaibu faacilin marka intaba waa noqdaa qur-aankii waxaa kamid hadii lagu yihahdo acrib qowlahu tacaala qutila alkharaasuuna icraab haddii lagu yihahdo qutila ficlu maadin mabniyun cala alfatxi alkharaasuuna fiiri markaan isimkan waa magaciis alkharaasuuna intaadan la ordin horta isimka garam isimka ma mufrad ba ma tathniyaba ma eh, jamcu lmuanath saalimiya jamcu lmudakari saalimiya ninka caqligale waxaa alkharaasuuna waaw iyo nuuna u dambeey haa zayduunow lamid yahay idan jamcu mudakar saalim waay alkharaasuuna jamcu mudakar saalim waa ko jamcu mudakar saalim waxa weeyaan maxaa lagu godi jiray waaw maanta aleylah naaib ulfaacil waa naaib ulfaacil marfuucaadkuu kamid yahay marka ciraabti waa ay cadaatay alkharaasuuna naaibu faacilin marfuucun wa calaamatu rafcihi lwaaw niyaabatan can idama lanahu جمع lmudakari saalim wanuun ciwadon can tanwiin fi ism mufrad alkharaasuuna ma craabi kari azayduuna waa craabi karaa ma gudbaa lagu dhahaya markaas isimka calaamadiisa waa maanta wixii ka dambeeya qur-aanka markaad akrinaysid inaad mufradka oo mudakarka iyo midka muanathka ah iyo midka maxaan ku iraha tathniyada iyo jamca asmaau lkhamsa inaad kala garatid aal haddii lagu yihahdo abana maxay tahay abana waxa weeyaan ismu min asmaa اlkhamsi lannahu abuna iyo abana iyo abina waatan soo dhaafna mar kaafka loo idaafeynaya abuuka haddii nuun loo idaafeeya abuna la yihahdan waa isla mid waa hada abuna ama hada abuuka ama hada abuuki ama hada abuuhu ama abuuhum kuli isku wada mid waaye waxaa un shardi ah inan ya loo idaafeyno abi aan la dhihin haddii abi la yihahda icraab kale ay noqonaysaa ghulaami ay la icraab tahay marka xaawil inaad mufradki iyo jamcu tagsiirki jamcu muanath saalimki tathniyadii inaad kala garatid inaad xaawishidaa lagaa raba التائبون العاabدون الحاamدون السائحون الراaكعون الساجدون الآmiرون بالمعروف والناهون عن المنكر والxاaفظون لxدود اللahi maxay yihin waxaasoo dhan jamcu mudakar saalim aad leedahay lianna waaw iyo nuunay gadaal ku wataan yana kama horeyso oo ta afcaalu lkhamsadii jamcu mudakar saalim baa waxaa isaga darsama ardayga markuu mubtadiga yahay marka waxaa lagaba yafcaluuna hadda yuminuuna iyo muminuun inay iska kaa darsanto yuminuunana waa ficil mudaaric oo amhilatu lkhamsa waaye almuminuunana isim jamcu dakar saalim waaye marka haddii ya iyo ta iyo hadday ka bilaabato ficil waay yuminuuna yacqiluuna yatafakaruun haddii alcaaqiluuna almuminuuna alqaadiruuna alcaalimuuna alcaabiduuna haddii lagu yihahna jamcu mudakar saalim waay marka labadaas iskaaga darsamin hadda maanta waxa weyaan waxaad ogaatay faacilka inuu marfuuc yahay meeshuu ku yimaadabo naaibulfaacilkana inuu marfuuc yahay labaad hadda marfuucaadka ka qaadatay waxaa la rabaa marka inaad ka garatid macnihii faacilkana faham naaibulfaacilkana asalkiisa mafcuul inuu ka yimid faham icraab ahaana faacilkii uu naaib ka yahay macnihiina mafcuul uu ka yahayna fahm wallahu aclam w sala allahu wslm calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin